ibn xajar alhaytami minhaajka markuu sharxaya tuxfatulmuxtaajka buu ku sheegay xaaraan kabiiro oo ay dad akhlaaq xunun cunaa inay yihiin ibn xajari tuxfahay ku taallaa masale tuxfaha ku taalla axkaanley soomaaliyeed miyagaa muran ka keeni kara ha ka soo tirtiraan ha ka soo leebaan kitaabkaas inuu maandooriyo yahay aadamaha ifka jooga intii jaamacadiiyo baaritaan samaysay baa isku wada raacay raacitaankaaba maxaad ka dooni anaaba arkay in badan oo waalan intay qaad cuneen warmiyada ila arag kuwa waalan awey ninkii gaarisa iyadoo roob da-ay birta meesha boostadee dheer kor nalka kaga yaalla habeennimo buu biyaha ka arkay kibriidkii baa ka dhammaaday suu qayilayay inuu sigaarka shituu rabaa intuu jilbaha dhigtay buu ka shiday isleeya biyo hoosta <laughs> ka muqdo ninkaas waa miir qabo halka kariyaako nineteen eighty eight waxaan ka soo qabanay mid ibriiq biyaa intuu kala soo baxay qolkii macawis iyo funaanad qaboo kaiyo kaba dacasa oo musqushi daydayi karyaakoou tegi ninka mamiir qabo ninka intuu jaakatkii ku kullaaday iska bixiyey oo musbaar daydayy daqsi madow oo degan arkay ee musbaar mooday ee markuu duulay la daba socdeen war muxuu leegayaane ninka mamiir qabo intaba waxaa iga daraa intaba waxaa iiga daraa nineteen nin oday ah oo yaal ahaa baa soo qayilay markaasuu gurigii intuu yimid oo dharkii kale iska dhigay oo hal go' i qaatay buu dugsigii qur-aanka carruurta loogu dhigayay intuu tegey oo xaggii ridda dabada oo qaawuu soo duway oo madaxa iska saaray buu seexday markaasaa markii gabadhii intay walaalkeed u tagtay waay war ninka gaban garan lahae saasuu yeeloo wuu baxay meeluu jiran warmahayo seedigiioo toosh saddex qaada wata oo daydaaya baa dabada kaga qabtay seedigiina waan aqaanaa gabadhiina waan aqaanaa ninkana waan aqaanaa waxaan goobjoog ka ahaa haddaba aan kusoo gebagabeeye nineteen eighty six anoo jooga magaalada ijaara hadda gobolka ijaara ee masalaani madaxda ma magaalada ijaara townkeeda anoo jooga baan salaada cishaha ka soo dareeray nin meesha yaallo suu qoslayo wadnuhu intuu xanuunay hal dhilaa baan u nimid war maxaa kugu dhacay ninkii sheekh hebel ahaa waa sheekhii wadanka dhan bay wada qayilayeen dhexda markuu joogo show sheekhana reexiidkiio isku erkacsanaayeen dhexda markuu joogaa salaadii aadaankii masaajidkuu maqlay ibriiq biyuu soo qaatay gacanta midig buu dhaqay bidix ma dhaqin ogow wejiguu dhinaca midig dhaqay kaasoo gacanta midig dhaqay oo madaxa dhinac midig masaxay oo lugta midig dhaqay intay kalama taaban markaasuu salaad galay buui allahu akbar yidhi laba waxa ragcadood markuu tukaday intuu qosloo soo jeesay heblow xididkay waxna kala haysta ma maqashay isagoo gudaha ku jira oo daldalmaya oon midil qabin iyo kanoo naftu ay ka baxayso mid kaloon dadka aan qoslin ah baa la joogay kiina uu ka gurayo sheekada baan cishaha kadib usoo galay nineteen eighty six weli waxaan ma bishii sebtembar ama agost bay ahayd ninkaasaa miyir qabaan ma dhahaysaan haddana waraadanimayaho soomaali ay caalamka gaalada waxaan ku soo arkay maandooriyaha madaxdoodu khamriga iyo way la dhuundhuuntaan innaga laakiin madaxdeena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 ee shuruuda abwaabu salaad dhexdeedaan ugu tegi doonaa in sha allahu tacaala haddaba salaaddu waa rukniga labaad ee arkaanta islaamka ama shantii islaamka lagu dhisay ee lagu saleeyey mid ka mida weeye waana midda nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay ra'su اlamri alislaamu wa camuuduhu الsalaa wadirwatu sanaamihi اljihaad tiirka lafdhabarta diintanu u yihi shahaadateynka oo afkana laga yihi uurkana inay jiraan ay tahay waxaa koobaadee weheliyee camal iyo ku dhaqan qofka islaamnimadiisa muujinaya kowkaa waa salaada saa darteed baa qofku salaadii hadduu tukan waayo oo salaadii uu dayaco waa shaki badani ku jiraa inuu islaam sii ahaanayo haddaan wax kale loogu cudurdaarin oo mar dhow soo islaamay iyo maba oga inay waajib ku tahay iyo wixii lamida ah. walidaalika nabigeena ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi bayna arajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa qofka iyo gaalnimada inuu gaal noqdo ama mushrik noqdo salaada ka tegitaankeedaa u dhaxeeya mar kalena waa ka yidhi alcahd اladii baynana wa baynahum الصalaaة faman tarakahaa faqad kafar annaga iyo gaalada waxaana lagu kala gartee xarigga noo dhaxeeyaay waa salaadoo laga taga keliya waa salaada ninkii salaada ka tagana waa kufriyey oo diinta waa ka baxay buu yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam sadq ikhwaani wakhawaati jamiica salaadu waatay soomaalidu yidhaahdeen salaad halla tukada loo kala kici waa waan taagtaa ma istaagi karo fadhi ku tuko wayse ma haysto biyo isticmaal biyona waan waayey sidaada ku tuko dharaan xidhaan oo ku asturaan waayey haddaad dhar weyday qaawanaanta ku tuko salaadii xataa dagaal hadduu dhacayo xabadi socoto oradka ku tukaa lagu yidhi marka salaadii ka tegitaankeedu qiil ma laha qofka salaada tukan waaye dunida markuu joogo rabbi u sujuud laga waayeyna ma mudna in isagoo meyda la yidhaahda ilaahay ha loo hor istaago waayo isagaaba diiday isagoo nool ilaahay nu hor istaage waxaa la isugu dhigaya dadka ilaahay u hor istaaga loo yidhaahdaay khalad wey oo cabdullaahi bnu shaqiiq soo guurinaya oo taabici ah maanan arag buu yidhi arrin qofkii sameeya inuu diinta ka baxay saxaabadu ay isku raacsanaayeen oon ahayn salaad laga tago inta kale waa xun baa khilaaf ka taagnaa laakiin salaad laga tegey in la gaaloobayo arrin ay saxaabadu muranba kama taagnayn buu yidhi qaarba waxay shaki geliyeen waxoogay inuu xudayfata bn ilyamaan radia allaahu canhu wa qabay in salaadaa laga tagay lagu gaaloobiyo xadiidkii yadrusu lislaamu kamaa yadrusu washyu bay waxoogay uga raarraadiyeen laakiin waxaan muran ku jirin ninka salaada ka tegay inay xaaladiisu adag tahay muran badan kama taagna masaladaa ma doonay intaa ka badan inaan sii dhexgalo laakiin waxaan rabaa inaan ihahdo qof walow camalkaaga cibaadaadkaaga aakhiro wax lagu xisaabo salaada ugu horeyn ninkii wanaajiye ilaaliyana waxa kaluu kasii ilaalin badan yahay hadee ninkii salaad badayacayna wax kaloo damboo laga sii sugi inuu hagaajiye aban jirinba marka khwanin salaada ha lagu dadaalo shanta tiiree lagu dhisay islaamkay ka mid tahay qofka dhiiggiisii waxyaabaha lagu badbaadiyey ka mid tahay salaada yaan la dayicin oo yaan la fudaydsan oon la dhayeelsan salaaduhu waa laba qaybood qaybna waa faraa'id iyo waajibaad qaybna waa sunan iyo mustaxabbaad weeye qaybta faraa'idka iyo waajibaadkiihi waa laba qayboodo qayb la yidhaahdo furuudul acyaan oo qof kasta oo shuruuddeedii laga helay laga doonayo iyo qayb layaha furuudulkifaaya oo dadka qaar inay sameeyaanun loo baahan yahay waxaa asaaskii waa furuudulcaynko wuxuu yidhi asalaatu almafruudatu salaada waajibka laga dhigay khamsun shan wey salaadaha waajibka ee faradkiihi waa shan waana shantii nabiga alay sl leylat lisraa walmicraaj sida bukhaari iyo muslim iyo kayrkooda wariyeen nabiga lagu soo waajibiyey wey markii kor loo qaaday nabig ala slam habeenkii suuratu suuratulisraa bilowgeeda lagaga sheekeeyey konton salaadood baa lagu waajibiyey markii hore markii dambena hunna khamsun shan weeyaa lagu yidhi ajirkooduna khamsuuna salaatan bay u dhigmaan oo alxasanatu bicashri amhaaliha weeye halkii xasanaba toban bay u dhigantaa marka shan toban lagu dhuftay konton bay ajirkoodu ka dhigan yihiin baa lagu yidhi waa inta ugu yaree insha allahu qofka loo qoraye shantii salaadood ee afar iyo labaatankii saacba qofka laga doonayey shantaa unbaa wax farad joogto ah oo wareegga habeenkiiyo maalinta mar walba ku soo maraya shantaasaa jira waxa furuudul kifaayaha ahi wax yowmi oo maalinla-a ah ma jiraan laakiin wax munaasabada ku yimaada intay la ekaataba oo soona badan kara oo noqnoqon kara sida janaasada oo laga yaabo maalintii laba saddex jeer inay soo marto ama aynan maalmo iyo bilaba ku soo marin iyo wax sanadkii mar soo maraba oo khilaaf ka taagan yahay qaar ka a saynu kitaabka ugu tegi doona insha allahu tacaala shantii salaadood buu wuxuu ka hadlayaa salaaduhu waqti bay leeyihiin salaadaha shanta laga dhigay waqtiga afar iyo labaatanka saaca bay ku qaybsan yihiin labana qoraxdaa soo jeeda saddexna qoraxi ma soo jeedo waa duhurka iyo casarka labadaa qorax baa soo jeeda maqribka iyo cishihii iyo subaxana midi maalin bay ka tirsantahoo waa subaxa sharcan laakiin haddana qoraxi ma soo bixinoo weli intaanay qoraxdu dhalan weeye ama ay dhacday kadib shanta salaadood marka la tirinayo waxaa laga bilaabaa duhurka waxaa labeeya casarka waxaa saddexeeya maqrib cisho iyo subaxbaa saasaa loo tiriyaa sababta loo tirinayana waxaa culimmadu markay ka hadlayaan xataa waxay yidhaahdaan asalaatu اluulaa salaada ugu horeysa haddii la ilaaqo waa salaada duhurka sababta looga bilaabay tirada salaada koobaadna loogu magacaabay goortii nabiga calayhi salaatu wasalaam salaada lagu waajibiyey sida loo tukanayo jibriil baa loo soo diray inuu shanta salaadoo tukiyo waqtigoodana tusoo maalinna uu tukiye bilowga waktiga maalinna dhadabayaaqada iyo aakhirka waktiga uun qaybo kamida uu tukiyo wuxuu ka bilaabay labadii maalmoodba salaada duhur buu ka bilaabay salaaduhu tukinayay saa darteed salaadii u horreysay ee nabigu calayh salaatu wasalaam uu tukaday jibriilna tusay faraa'idka shantaa marka la waajibiyey ayaa salaada duhurka ahayd waxaa lagu soo farad yeelayna habeennimay ahayd haddii lagu soo farad yeelay habeennimona dadka markii waagu baryey buu gaadhsiiyey salaadii duhuree xigta bay ka bilaabatay asalaatu اluulaa saasay kula baxday marka salaaduhu wakti bay leeyihiinoo nin walow waktigaa doonta tuka lama dhihin oo ilaahay baa ihi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta kitaab kitaaban farad weeye salaadu mawquutan xilli iyo wakti loo sameeyeyoo in waktigiisa lala eegta u baahan saa darteed salaadaha faradkiihi laba arrimood baa isa saaran oo faradkoodu yahay ficilkii salaada la imaatinkeedii allahu akbar ilaa asalaamu calaykum waa lagaa doonayaa waxaa labaadoo lagaa rabaa ficilka keliya ma ahane in waqtigii loogu talagalay aada ku samaysaa lagaa rabaa salaadaha lasada tukanayo iyo waqtiga loo doortayna wax caqli iyo ijtihaad galana ma aha waxay aragtiya waxaa ila quman ka furan tahayna ma aha wax keliya matalaya weeye in ilaahi subxaana wa tacaala uu addoommadiisii la yahay amarkuu doonee ku siiyana inaad qaadata ay tahay way adag tahay caqli ahaan inta anigu garanayo inaad ogaa inaad garato duhurkii markay tahay maxaa loo tukan oo ka hor loo tukan waayey maxaase hal la tukadee afar ragcadood looga dhigay qoraxdu markay dhacaysana saddex looga dhigay subaxa marka la tukanayana laba looga dhigay fajarka dhalashadiisiiyo labada ma wax calaaqaa ka dhexaysa dhicitaanka qoraxda iyo tirada saddexdii ma waxbaa ka dhaxeeya duhurka iyo zawaalka iyo afarta tirada ma waxbaa ka dhexeeya waxaan filayaa in badan oo ka mida cuquusheennu inaanay gaari karin oo garan karin waktiga iyo nambarka ragcadaha wax ka dhexeeya iyo waxa wax looga soo yar hormarin waaye ama looga yar dibdhigi waayey laakiin keliya ilaahay baa nagu farad yeelay addoommadiisii baan nahay walilaahi ilmaal ulaa mar horena waa soo sheegaye haddii ilmaha aada dhashay meel aada u dirto xaqana aada ku leedahay oo ku yidhaahda maxaad iigu diraysaa saacaddan maxaad ii diri dantaad ka leedahay saacaddan maxay tahay de waxaadun loo qaadanayaa loo aada u arkaysaa edabdarri iyo ixtiraam la-aan inay tahay baad u qaadan ardayga macallinkiisu yidhaahdo orod waxaa soo qaad ardada aniga maxaad igaga maagtay hadduu yidhaahdo iyo hal kooboo biyaha soo qaad baa tiri hal maxaad u tiro laba ama saddex oga dhigi weyday de waxaanu la dhihi war ardaygu edab darana ninka askarigee madaxdiisu ay dhahaan waxaayaa waxaa samee hadduu yidhaahdo maxay tahay sababta ka dambaysa maxaa waktigan loogu soo beegay maxaa intaa keliya looga dhigoo looga yarayn waay looga badin waaya hadduu yidhaahdo waxaa la dhihi askari dishibiliinka ka xumaadayoo aan si fiican loo edbininoon askarinimada ogolayn weeye kanna ardaynimada ma ogola kanna ixtiraam waalid ma hayo sababtoo waxay ahayd meesha loo diray amarka inuu qaato walilaahi maal carabigii unka dhan ba abuuray adiga dhanna ku abuuray ee kulahaa inaad afka soo taagtoo tiraado waktigan maxaa saddexdaiyo labada looga dhigay kasii edadarnimo kasii daro kasii badan weeye sooma saa darteed inaad hogaansanto weeye arrimahaasoo kale war iyo muran lama geliyo haddaba duhurkii ugu horreeyey adduhuru salaada koobaad duhurka wey wa awalu waqtihaa waktigeeda kan ugu horeeyana zawaalu shamsi qoraxdu inay zuusho oy bartamaha samada ay dhinaca ay u dhacaysa uga badata weeye waktigaa duhurkee awalkiisu ugu horeeyahay waa waktigii nabigu tukan jiray calayhi salaatu wasalaam duhurku inuu waktigaa soo galana naskuna waa sheegay ijmaaca culimmaduna waa ku guntamayo laba iskuma qabanin zawaalu shamsi waxaa loo jeedaa qoraxdu xilligay bartamaha ku aadan tahay wey bartamaha ay ku aadan tahay saacad la tiriyey ma aha oo xilligay soo baxday ee xilligay dhacayso saacadda bartamaha aan ka qiyaasi ma aha waxaa laga hadlayo waa xilligii nusuustu markay soo degtay deegaankii la joogay kanaan joognana shabaha qoraxdu siday markay soo baxdo hooskaagu dhinaca galbeed buu u baxsan yahay waxay soo socotaba wuu soo ururaa markay kor u soo kacdaba waa soo gaabtaa markay bartamaha ku aadan tahay madaxa dushiisa hoosku lugaha hoostooduu ku ururaa xilligaa istiwaa baa la joogaa markay dhar u badatay hoosku dhinaca kale isu gediyana zawaal baa la yidhaahdaa xilligaan baa looga qiyaasan dunida dhan sidaa kama aha dadka qaarna dhinaca koonfur bay uga badan tahay dhaanna dhinaca waqooyi bay uga yar badan tahay marka waa kala hoos dheer yihiin dib baan uga hadli doonaa insha allahu tacaala wa aakhiruhu duurka waktigiisa kan ugu dambeeyana idaa saara waa marka uu noqdo dillu kulli shayin wax kastaba hooskiisu midlahu isaga wax la bacda dilli zawaali hooska markii qoraxdu zuulaysay jiray marka laga reebo kadib halkan laba mas'aluu ku sheegayo mas'alana waa duhurku wuxuu ku dhammaadaa hoosku markuu kula ekaado oo mawaaqiidda axaadiidta shanta salaadood markaan dhammayno baa nusuusta intoo dhanba jamcisay wax ka dulmari doonaa si aynu ogaana tawaafuqooda masalada laakiin dillu zawaalka laga soo reebayo waa masale inta fuqahada iyo culimmadu aan arkay ay dariiqaa wada mareen laakiin weli maanan arag intii aan daydayey dawaahirta nusuusta wax soo reebaya maanan arag oo axaadiida dhammaan sal hadda nabigu xilliguu tukaday alai slam sheegaya xiina saara dilluhu milahum bay leeyihiin hooskii markuu la ekaaday jumladan siwaa fayi zawaali iyo bacda dili zawaali iyo alfaada riwaayaadka kuma arag marka kuwa daahirkooda haddii la eego wax soo reebaya ma arag laakiin culimmadu intaan arkay dhammaantood way soo reebayaanu marka masalada ijmaac hadday noqotona waa sideeda haddii kalena baldib loo fiiriyo anigu weli ma arag naskaasay ciddii aragtay hanoo faa'iidayso nabigu xilligaasuu tukaday waalcasru casarkii weeye talabaad wa awalu waqtihaa waqtigeeda kan ugu horeeyana aziyaadatu waa inuu ka bato calaa dilli lmili hooskii la ekaa inuu wax dheeraado weye oo waqtiga duhurka iyo casarku xilli ay wadaagaan ma lahanoo duhurna joogo casarna joogo ee duhurka markii uu dhammaaday hooskoo loo ekaaday ku dhammaaday markii wax ku darsamaan buu casarku bilowday saasuu rabaa inuu yidhaahdo laakiin ereyga uu ku daree aziyaadatu inuu hoosku wax dheeraado ah ka mas'alo ahaan masalo daciifa weeye dhammaan daahirka nusuustuna waxay sheegeen in duhurka iyo casarku wakti ay isgalaan uu jiro waktiga duhurka iyo casarku xilli ay kulmaan baa jira labadii maalmood ee nabiga xasan jibriil uu tukiyey maalintii hore casarka xilliguu tukiyey buu maalintii dambe duhurka tukiyey saa darteed labadan saaladood tadaakhul iyo isgelitaan baa waktigooda ka dhaxeeya nusuustana waa ka aqri'i doonaa insha allahu tacaala wa aakhiruhu aakhirka waktiga casarka filikhtiyaari sida afdalka ee wanaagsan ee la doortay ay wanaagsan tahay inaanu ka daahini ilaa dilli lmilayni hoosku markii uu laban laab gaaro weeye hoosku laba mar jeer markuu kugu soo laabmo weeye si kale haddii loo dhigo qabla lisfiraari weeye intaan qoraxda midabkeedu isbedelin ila kastoo dhicitaanka ay usii dhowaato midabkeedu waa isbedelaa intaan midabka isbedel gelin weeye ereyga si kale haddaynu nidhaahno wa fi ljawaazi banaanaanta ilaa waktigeedu intuu bannaan yahayna ilaa guruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda weeye waxaana loo dariishaday masalada qoraxda dhicitaankeeda inay ku dhammaanayso xadiidkii abi hureyre saxiixaynka ahaayee man adraka rakcata min alcasri qabla an tagruba ashamsu faqad adraka asalaa qoraxda ninkii intaynan dhicin hal ragcad ka soo gaaraayey salaadii wuu soo gaaray laakiin waktigaa in loo dibdhigo cudurdaar la-aan ma banaano dembi weeye haddaad caado ka dhigatana calaamatu nifaaqi weeye oo nabigay ka sugan tahay sida muslim iyo kayrkii wariyeen inuu yidhi qolyaha salaada aadka u dibdhiga tilka salaatu lmunaafiqi tilka salaatu lmunaafiqi taasi waa salaad munaafiqiintu tukadaan munaafiq dhaqankii weeye yajlisu yarqubu shamsa wuu fadhiisanayaa kolba qoraxduu fiirinayaaoo eegayaa xataa idaa kaanat bayna qarnay shayطaanin markii ay gaarto laba gees oo shaydaan oo dhicitaankii riwaayo kalaa sii fasirtay oo tiri xataa idaa tadayafat lilguruubi markay dhicidda qarka u saaran tahay ay marti u noqoto qaama fanaqara naqratayn intuu istaagu laba goor foorfooroosadaa laa yadkuru llaha fiiha fiihimaa ilaa qaliilan wax yar mooye ilaahay dikrigiisana usa xusin oo foorfoorsado ilaahay dikrigiisa inaan la xusin salaada waktigeedana laga wahsado qur-aanku calaamaatu nifaaq soo kuma sheegin walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala iyagoon wahsanayuun bay salaada yimaadaan marka wehsashada salaada haddii aad caado ka dhigato waan iska qayilayey kolba qoraxda inoo fiiri ama shir iyo fadhi baa lagu jiray iyo xaaje iyo gar iyo kulan siyaasadeed iyo tol iyo qabiil iyo waxaa dhahdaba qoraxda may weliba waxbaa laaban intii la yidhaahdo in salaada la dilo ma banaana dhaqan munaafiqiin weeye salaadoo sidaa loo dilo laakiin waktigeedii way una faqad adraka alcasra casarkii waa soo gaaray gaaraydii abi hureyre ee saxiixeynkaa gugeri ma awqaadda waxba kaga soo noqnoqon doonaa masaail ah waalmaqribu maqribkii weeye ka saddexaad wa waqtuhaa waqtiga maqribka waaxidun hal mid weeyo laba waqti oo midna bilaabata midna ay dhammaata ma leh wahuwa huwa guruubu shamsi qoraxdu inay dhacda weeye wa bimiqdaari maa yuadinu qadarka inta la aadaamo wayatawadau uu weysaysto wayasturu lcawrata kadibna cawrada uu asturto wayuqiimu salaata salaada uu tukado oo wayusalli uu tukado weeye khamsa rakacaatin shan ragcadoodoo saddexdii faradka ahayd iyo laba sunno oo ka dambaysa ah intaasuu maqribku joogaa intaa wakti la-eg haddii la dhaafo salaadii way tagtay maqrib waa qowlkii jadiidka ahee shaafici baa loo tiiriyaa walow jadiidka laftiisa laba qowl uu leeyah oo hal mid aanay ahayn markii kutubkiisii fii cahdi misra la akriyo qaarkood baa qiyaasay oo waxay yidhaahdeen soddon daqiiqa miyaa shan iyo labaatan daqiiqa miyaa ilaa afartan daqiiqo inahaasay dhex wareegaan oo hadda markii daqiiqada loo bedelo inta aada weysaysan ee aada labisan ee salaadaha shanta ragcadooda tukanayso qaar wahayd nusac kama badna iyo zaa'id naaqis ku dar ka dhin shan iyo labaatan shan iyo soddon isku celceliska nusac ka dhig afartan daqiiqa ka dhig hadal sidaasoo kaleeto dadka waa la kala cag culus yahayo hadduu qofku weysadii waxaa laga yaabaa inuu eh, xaaje gudasho u baahdo xaaje gudashada waa lagu yar kala daahaayo wixii isku celceliyo afartan daqiiqa wax inahaas ay ka hadlayaan qowlkani imaamu shaafici saddex qowl buu leeyahay masaladan mid waa qadiimkii oo waa ka raajix ah labana waa jadiidka oo miduu qadiimkii ciraaq buu la mid yahay oo ka raajixu waafaqsan yahay qowlka jadiidka ahee jadiidka fuqahada shaaficiyada ay u yaqaanaanna kan waye laakiin waa daciifoo axaadiidta waktiga salaada ka hadashay ilaa uu casaanku dhammaado oo casaanku uu dhammaado oo caddaan isu bedelo salaadii maqrib inay joogto baa halkaa laga gartay walcishaau cishihii waana ku soo noqon doonaa waxyaaba ka mid a cishihii baa salaadii afraada waa walu waktigaa waktigeedana waxaa ugu horeeya idaa qaaba ashafaqu alaxmaru shafaqii caddaa casaa marka uu dhaco dhicitaankiisana waa ka maqribkii ku baxay wa aakhiruhu aakhirkiisana filikhtiyaari sida fadliga badan ilaa hulusi leyli habeenkii saddex meelood meel inta laga gaarayo weeye marka laga bilaabo dhicitaanka qoraxda iyo soo gelitaanka maqribka wa fi ljawaazi iska banaanaanshahana ilaa طuluuci اlfajri الthaani fajarka labaad ee salaada subax ilaa uu dhasho weeye masaladan ikhtiyaarka afdal اlwaqti in huluث la yihaahdo riwaayaad baa ku sugan laakiin waxay ku salaysan tahay in xilligaa laga sii dibdhigo inaanay wanaagsanayn arrintaasina culimmada qaar baa waxay leeyihiin maya cishuhu waqtma eh, leh waqtulikhtiyaar wax la yidhaahdo ee dhammaadkiisa ilaa nisfi leyli ah akarka axaadiisu nusuusta nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam salaadda cishuhu goormay dhammaataa jawaabteedu waa ilaa nisfileyli wey wakhtiga nisfileyl ka dambeeya axaadiidta khaaska ah ee sariixa ahee cadcad ee tilmaamay salaada cishaha magaceeda goorma wakhtigeedu dhammaadaay inta aan arkay waa ilaa nisfileyli wey ma jiraan hal xadiida intaan garanayo oo isku cad riwaayaadkiisao dhan maar marka laysku ururiyo in nisfu leyl kadib salaad cisho ay asaxayso waktigeedii uu joogo la tukan karo laakiin jamhuuru ahlilcilmi waxay ku tageen sidanoo ila alfajri laga gaaro maxay u daliishadeen isku soo uruuriyo waa laba salaa laba daliil weeye mid waa xadiidkii muslim iyo wariyeen abi qataade uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ama inahu laysa fi الnowmi tafriiطun salaad hurdo kaaga tagay xadgudub ma oo dhib mu samaynin qofkaasi ee waxaa dhib sameeyey qofkii salaad dibdhiga ilaa salaad kale waktigeeda yimaado ba waxay yidhaahdeen cishihii qofkii fajarku u soo gala unbaa dambaabi halkaasaan ka fahmaynaa bay yidhaahdeen fahamkaasi laba labadaba marka la eego waa faham daciifa weye marka koowaadee xadiidkani sidaa uu u yahay jamhuuri uguma dhaqmin oo qaar bay salaadaha ka soo reebeen oo maanay dhihin subixii inama atafriitu qofka aan tukanin weeye ilaa duhurku uu soo gala mayna dhihin ee qoraxdu soo baxday yidhahdeen qorax soo baxdayna salaad kale wakhtigeed ma iman oo kan maxaad sidaa u tiraahdeen markii la yidhi waxayna dee adilo kalaa jirta oo ka soo reebtay tawaawajka labaade kanna waxaa la yidhi adilo kalaa ka soo reebtay ee tanna maa qaadataan arrinta labaadi xadiidka cumuumka lama daliishado xukumka naska khaaskaa iska leh kani hadduuba mafhuumkiisaa cumuum noqon lahaa oo cumuum lagu fasiro salaadahoo dhan ah adilo khaasahoo salaada cishaha ah baa taalla marka khaaskaana laga hormariyay oo ka xoog badan caamka wajdaalisana waa looga jawaaba waa lagaga hadlayoo waxaa la yidhaahdaa cumuumkan haddii aad sidaa dhihi lahaydeenba cumuumku waa laba qaybood waxaa la yidhahda alcaamu almaxfuud waalcaamu almakhsuus kani waa caam makhsuus oo labada qaybood weliba kee daciifka ahaa wey in nusuus ilaa tobaneeye dhan oo nabiga rag kala duwan iyo saxaabo kala duwan ka warinayaan oo laleeyahay salaada cishaha ilaa goormaan tukan karnaa ilaa nisfi leyli uu leeyahay oo dhan in qashinka lagu daro oo shirka laga tago oo la yidhaahdo kaa cumuumka labada nooc kii daciifkaha ah baan ka qaadanaynaay lama socon karta qawaacidda istidlaalka iyo nusuusta khaaskaa camalsiintooda marka ninkii jamhuur warkeedu waa sidaas daliilkooda labaad waa sheegi doonaaye ninkii doonaya wuxuu isku hubo waqti isku hubow bacda nisfuleeli salaada cishaha kula gaarin xadiid labaad baan haysanaa bay dhaheen oo khaas ah oo cishaha ka hadlay baan haysanaa waxaa la weydiiyey xadiidkaasi waa kee waa xadiiu caaisha cinda alimaami muslimi fii صaxiixi ay leedahay ictama الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama daata leylati xataa dahaba caamaة اleyl waxay yidhaahdeen nabigu habeen buu salaadii cishaha dibdhigay ilaa caamaة اleyli caamaة leyli maxaa looga jeedaa bay dhaheen akaru leyli uu tegey oo xataa naama ahlu اlmasjidi ilaa dadkii masaajidkuwa wada seexdeen buu nabigu dubliga yidhaahdeen kadib buu soo baxay oo tukado wuxuu yidhi innahu lawaqtuhaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii ummadayda inaan dhiba haddaanan ka baqaynin waktigeedii waa la joogaa xadiidka caamatu leyli macnihiisa waxay ku fasireen habeenka badankii tafsiirka sidaasoo kaleeto oo dadka qaarkii ku fasireen isla jamhuurtii lafteeda waktigaa dheeraan qabay baa diiday waxa loo diiday waa laba arrimood nabigu salaadaha uu dib dhigay dadka masaajidkuna seexdeen rag bada'anoo saxaabada ah baa wariyey oo qisadan iyadoo faahfaahsan sheegay erayga nabigu markuu leeyahay innahu la waqtuhaa lowlaa ana shuqa calaa ummatii qisadaa inuu yihina saxaabo badan baa soo guurisay saxaabadii soo guuraysay dhammaantood waxay jumlada riwaayaadkoodu tilmaamayaan inay qabla nisfi leyli ilaa ulusi leyli inay ahayd waana qisada cumar uu dhihi jiray rasuulka ilaah naama nisaa wasibyaan haweenkii caruurtii baa seexday markaa way markuu nabigu leeyahay waktigeedii baan dhihi lahaa cidaa idinka ahay inuu soo jeedoo tukanaysa maaha walidaalika imaamu nawowi wuxuu leeyahay waktigeedii xadiidkan wuxuu faa'iideyn lahaa haddii habeenkii badankii la dhaho in habeenka muntasafkiisa in laga dibdhigo ay fadli badan tahay cid muslimiinta culimmadooda warkaa tirina ma jiraan oo saa ka fahanta xadiidka marka caamatu luq ahaan waxaa ka mida macaanideeda in akaruleil la yidhaahdo kow waxaa caamatu ka mida macnaheedu habeen badan in la yidhaahdo in badan in la yidhaahdo labada macnaba hadday ixtimaal tahay nusuustii kaleoo dhanna nisfu leyl ay tiri guud ahaan cishaha ka hadlaysay tii qisadan ka hadashayna ilaa ulusuleyl qaarkood sheegeen haddee ixtimaalka labada macno midka daliil kale baa raajixoo xoog badan saa darteed qowlka jamhuurta ee ilaa طuluuci اfajri الثaaniya waa qowl daciifa laakiin culmo badan baa tihi wالsubxu subxii baa shan ah shan ku ah salaadihii wa awalu waqtihaa waqtiga subaxa kan ugu horeeyana طuluucu اlfajri الthaani fajarka labaad markuu dhasho weeye wa aakhiruhu kan ugu dambeeya fi likhtiyaari sida fadliga badanna ila اlisfaari ilaa uu waagu ka soo caddaado weeye oo qofka iyo geedka la kala garto oo meeshaan nalka lahayni qofku qofka garabkiisa fadhiya wejigiisa uu garto wa fi ljawaazi banaanaanshahana ilaa طuluuci shamsi qoraxdu intay ka soo dhalanaysa weeye salaada subax waktigaasay soo gashaa ilaa isfaarka in la geeyo ugu dambaystii inay fadli badan tahayna waa xadiidkii abi mascuud اlansaari radi allahu canhu waardaahu ye imaamu abu daawuud iyo طaxaawi iyo daara quطni iyo wariyeen ee xasanka ahaa kaasuu nabigu ala slam abu mascuud alansaari wuxuu leeyahay nabigu maalin buu na tukiyey xilli mugdi oo hore maalinkii labaadna wuu waa beriyo markii wax la kala arkay buu tukiyey intaa wixii ka dambeeyey salaada mugdigiibuu ku celiyey xataa maata sala allahu calayh wasalam ilaa nabiguu geeriyooday ibnu mascuudna waa ka saxiixaynka iyo keyrkooda ka warinayaan anuu weligay ma arag nabigoo salaad wakti aan waktigeedii ahayn tukanaya laba salaadood maahane midi waxay ahayd salaada subaxu mugdi buu tukan jiray haddaba xadii kale asfiruu biاlfajri fainahu acdamu liljri baa asaxu tafaasiir waxay tahay in fajarka salaada aan la khafiifinine sidii nabigu samayn jiray la dheereeyo saa darteed markuu iftiimo dhulku ee qofku qofka garabkiisaa ah garto geedkiiyo dadkana la kala gartana salaadii laga baxo uu sunna waxsan samayn jiray ahayd maa bayna sittiina ila almia lixdan ilaa boqol aayadood buu ku aqriyi jiray wey ilaa طuluuci shamsi inay joogtana waa xadiidkii saxiixeynka abi hurayre man adraka rakcata min الصubxi qabla an taطluca الshamsu faqad adraka subxadii wey subxii waad haleeshaydaasa xadiidkaasa uu daliila cumuuman awqaadda salaadaha axaadiid badan baa soo ururisay oo jamcisay waxaa ka mid a xadiid jaabir oo nabig alay slam uu ka tilmaamayo leeyahay fasalla duhra jibriil baa u yimid faqaala lahu qum fasallih istaagu tuka baa la yidhi igu dayo fasalla duhra xiina zaalat الshamsu qoraxdu markay zuushay buu tukaday uma jaa'ahu اlcasr casarkiibu haddana u yimid faqaala qum fasallih istaagoo tuka buu yidhi fasallaa xiina saara dillu kuli shayin milah wuxuu tukiyey markuu wax kastaba hooskiisu soo gaaray uma jaaahu lmaqrib buu u yimidoo faqaala qum fasalli istaagoo tuko xiina wajabat ishamsu qoraxdu markay dhacday ceshihii buu u yimidoo xiina qaaba ashafaqu laxmaru buu u yimid subaxii buu u yimidoo xiina alaca alfajru buu u yimid maalintii labaad baa timid wuu yimidoo duhurkii buu yimidoo fasalla duhra xiina saara dillu kulli shayin milah waa waqtigii shan casr riwaayadka qaarkood baa ku darayn waqta alcasri bilamsi shalay xilligii casarka uu tukinayey buu duhurkii tukiyey casarkiina wuxuu tukiyey xiina saara dillu kulli shayin milayhi labanlaabkii uu noqday haddaba xadiidaa ah-, waxay tilmaameen duhurka iyo casarku waqti isgalay leeyihiin oo in salaad la tukan karo hosdil kulli shayin milahu marta uu yahay duhurna waa joogaa weli casarna waa soo galay markuu wax dheeraadana duhur baa baxay casar baa haday wakti ay isu yimaadaan bay leeyihiin waa labada salaadood ee waktigoodu isgalo cala asaxiixi min aqwaali ahli اlcilmi oo daahirka nasku uu tilmaamayo amaa maqribka riwaayaadka qaarkood baa waxay leeyihiin nabigu maqribka wuxuu maalinkii labaad tukaday uu dibdhigay xataa kaana cinda suquuطi shafaqi ilaa guduudkii xilliguu dhacayay la gaaray buu dib dhigay salaadihii shantaa markuu sidaa u tukiyey wuxuu ku yihi nabi maxamedow alwaqtu maa bayna haadayni waktiga salaadahee kitaaba mawquutan lagu yidhi labadaa maalmood wakhtiyadan ku tukiyey buu u dhaxeeyaa maalinna awalulwaqti baan ku tukiyey maalinna aakhirulwaqti baan ku tukiyey salaadaha intaa waa la tukan karaa laakiin waktiga awalkiisa in la ilaaliyaa afdalahoo lagu dadaalo markii laba xaaladood laga soo reebo xaaladda koobaadi waa markii salaada duhur iyo ay qoraxdu aada u kulushahay oo nabigu uu yihi abriduu biduhri duurka qaboojiya maxoogay dabaysha saxansaxadu ha timaadee kulaylku markuu meelaha kulul la joogo jamaacana lagu tukanayo qoraxduna aada u kulushahay in la yar dibdhigaa fadli badan salaada cishahana awalul waqti inaan la tukanee la yar dibdhigaa fiican sida fadliga badan weeye laakiin waxaa looga baahan yahay imaamka iyo dadku inay eegaan dadka imaatinkooda sida nebigu yeeli jiray sal alla alay wasalam in ra'aahum ijtamacuu cajala wa in ra'aahum abطau akhara dadkii oo soo yar kala dahay hadduu arkana wuu yar sugi jiray jamacada lasoo gaare haddii dadkii oo durbo soo wada xaadiray uu arkana horuu ka tukin jiray ha kala nastaan oo ha kala jiif tagaane saasuu nabigu yeri sal sl hadda laakiin waxaa lagu leeyahay daqiiqada noo qabaa lagu leeyahay saacaddaa lagu wada fiirinayaa waaba hadiga sunnada inaan tartiib tartiib ula qabsanaa wanaagsane salaada cishaha si kala ula dhaqma inta kale salaada waktigeedii in awalkiisa laga tukado baa dadka u fadli badan hal qola marka laga reebo iyagana cumuuman awalulwaqti in la tukadaa fadli badan salaada ahaan marka labadaa salaadood xaaladahooda laga reebo salaada iyo duhur xaalad kuleediyo jamaaco jooga dadka tukanayana hal qola marka laga reebo salaada awalkeedii inay tukadaan baa u fadli badan dadka laga reebayo waa dadka la yidhaahdo asxaabu alxadai daa'im dadka xadadka daa'imka a ah qaba weysada salaad kastana iyo ahaaradu ay dhibaysa waxaa u fiican inay salaada dib dhigaan tii ka aakhirkeeda marka la joogo intay ahaaro qaataan tan markuu saa u dhammaystaba tii kale inta ay soo gasho iyadana uu raaciyo rafcan lilxaraji oo hadday xaraj iyo dhib badan ka dareemayaan in salaad walba wakhtigooda ay u tahaaro qaataan oo xarajkaasi iyo culayskaasi uu sababi karo mararka qaarkood salaadoodii ciriir iyo qiilqiil inay gasho markii salaadaha saa darteed waktigooda waxa lagaa doonaya waxaa weeye wakhtigiina ilaali camalkiina siduu ahaa waa laguu sharxi doonaaye ula imo qofkii waktigu dhaafo oo salaadii aan tukanin waa dembaabayaa marka laga reebo qofkii cudurdaar leh wailaa wakhtigaa waa waajib in la ilaaliyo qofka cudurdaar kale waa dad musaabo badan bay ku iman kartaa hurdo iyo halmaan nabigaa sheegay sala allahu calayh aali wasalam hurdada iyo halmaanka la sheegay man naama can isalaati aw nasiyahaa falyusalihaa idaa dakarahaa amaa inahu laysa fi nowmi tafriiطun wey xataa haddii dadaalkeeda waa lagaa rabaa iyo ku talagalkeeda laakiin ama haddaad dawo qaadato ama hurdaweynankiiyo culayskuba uu dhalamad yahay ama isirba aad ka dhaxashay wax dhici kara wey waxaa dhici karta qoyska iyo reerkuba inay isir u kala dhaxlaan oo dhalamad tahay inay mar haddii ay seexdaan aan laba karin dadka waad aragteen oo qaar waxaa jira hadduu seexdo hadday ciyaalkiisu ku dul ciyaaraan ku boodboodaan ma oga ilaa waktigiisi uu ku talagalay uu gaaro intaasoo nina waxaan arkay ciyaalkaa yimaada waa lagu dul boodboodaa reeraha dhinac ka soo gubanaya ma oga nabiga xilligiisiibay gabari ninkeedii soo dacweysay sala allahu alah ali wasalam oy tiri salaada subaxu ma kaco wax kasta haddaan sameeyana ma karo ninkii baa nabigu u yeeray war maxaa dhacay rasuulka ilaahi reer dhanba saanu nahay habeen haddaan seexanno kulayl qoraxadun baa na toosiyo wax kaloo na toosiyo ma qorax kulaylkeed inuu na toosiyo maahane waka wax kasta haddii la sameeyo maba kici karnaba wuxuu ihi bas markaa soo toosnoo tuko marka hurdadu asbaabteedii qaadasho waa loo baahan yahay oo saacad buuxsashiiyo waxaa loo aadaama loo yiriyo nabigu safartii markay xilli dambe seexanayeen oo yaa salaada noo waardiyey u yihi dadaalkeeda waa lagaa rabaa laakiin wixii kaa tambato ama asala ama marmar ah, waa cudurdaar waxaa kaloo cudurdaarada kamida ah, hadduu qofku hawl unan salaad ka tukan karin oy qoorta u gasho waa nin dhakhtarahoo salaaddii baa ugu soo gashay isagoo qof qalitaankii gacmaha kula jira ama reerihii dabku qabsaday iyadoo la dabinayay salaaddii kuugu soo gashay inaad salaad doonatay oo dadka iska daysa reerihii ha baabi'iyo yaa leelaha inaad salaadii ma weyse qabtid haddaad weyse haddaad iska tukan lahayd oo fain khiftum farijaalan aw rukbaanan aada dhihi lahayd inaadan weyse qabin baa dhici karta qof baa biyo ku baktinaya inaad badbaadisaad rabtaa salaadiina way soo gashay xaalaad waxaa jiray leeyihiin laysugu cudur waxay asal uga dhigayaan qisatu lkhandaq nabigu calayh salaatu wasalaam salaado dhowra waa kay ka tageen erayadu keliya waxaa ka mid ah ilaahay qubuurtooda iyo calooshoodaba naar ha ka buuxiyo shaqaluunaa can isalaati alwustaa salaati alcasr way naga mashquuliyeen buu yidhi mashquulintaasay culimo badani ka qaateen xaalaatu daruura inay dhici karto calaa kulli xaal xaaladaha cudurdaarka sidaas oo kaleeta a salaada waktigeedii inuu baxo maaha faslun wa sharaaitu wujuubi salaati shuruudda salaada waajibkeedu uu ku xiran yahay alaaatu ashyaaa saddex weeye saddexdaa ma labo mise mid laba waa siday u yidhaahdeen midna warkan fuqahadu kii iyaga laftoodu usuulka markay qorayeen la socon kari maayo waana kan ugu horeeya alwalu alslaamu qof islaamay salaadii ku waajibtaa soo tii la isku ogaa maaha gaaladu waa mukhaaabuuna bifuruuci hariica shariicada salaadeeda iyo zakada soonka waa laga rabaa soo kii jamhuuriya shaaficiya la ysku ogaa maaha iyagu waxay ka hadlayaan marka haddan waajib laga dalbayo lagu daba istaagayo qadee la leeyahayo axkaam cuquubaada ka dhalanayaan kow waa inu islaam yahay laakiin kan usuuliyiintu ka hadlaan waa kan aakhiro oo aakhiro waa loo ciqaabi waayo maa salakakum fii saqara markii naarta maxaad u gasheen maxay ku jawaabeen qaaluu lam naku maanaan tukan jirin bay dheheen oo muslim bay ahayn dadkani maya waaa maxaa u daliila aayaadka hore usoo akriya kunaa nukadibu biyowmi ddiini sowma qiyaamaba maanaan rumaysnayn nimaan qiyaamo rumaysanan ma islaamba hatuu haddaa soo islaamay dib buu ka gaaloobay cudurdaar haduusan lahayn saas darteed alislaamu qofku waa inuu islaam yahay salaada laga dalbayo ee tukan laleeyahay ee loo dabagelayo ee loola xisaabtamayo kow walbuluuqu inuu qaangaal yahay wey islaamku shardiga koobaad weeye qaangaarkuna shardiga labaad weeye oo ilmaha sabiga a ah laguma laha waalcaqlu inuu caqli leeyaho wax kala garanaya weeye wa huwa kaasina saddexdaasi xaddu takliifi takliifta qofka laga dalbaye lagu daba istaagayo xadka ay ka bilaabatee shardiga mid walba u ah weeye soonkii waa shardi xajkii waa shardi salaadii waa u shardi zakadii waa u shardi saasuu rabaa inuu ku yidhaahdo maxaa shardi ka dhigay islaam inuu yahay markay ku waajibayso xadiidkii mucaad ibni jabal maadan akhrin yaman loo diray miyaa falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila اllah wa ani rasuulu fainhum ajaabuuka lidaalika ama ataacuuka fii daalika arrintaa hadday kaa yeelaan kadib fadcuhum faadu soo tartiib maca tacqiibu maaha inay kala horeeyaan bay keeni soo maaha fadcuhum faakbirhum ana allaha qad iftarada calayhim khamsa salawaati fi اlyowmi wاleyl haddaba salaadu waxay ka dambaysaa islaamnimada caqliga iyo buluuqana waa xadiidkii صaxiixa ahaa ee nabig alay slam rufica alqalamu can alaaثatin saddex waxba looma qoro can الnaa'imi xataa yastayqin wa can الsabiyi xataa yaxtalim sabigu ilaa u qaan gaara waxba looma qoro anaa dembi looma qora weye laakiin hadduu mumayiz yahay ajirka waa loo qori wa can ilmajnuuni xataa yacqil qof waalan ilaa wax kala garto qof waalan salaad isaga tukana la dhihi maayo kana asixi mayso dib ka soo qadeena labadoodaa midna saddexdoodaa midna la dhihi maayo saddexdaa shardi marka la helo bay salaaduhu waajibaan faradka ah laakiin saddexdoodu ma sinna islaan hadduunan ahayn salaadi kama asaxdo waman yabta ilaahi subxaana wa tacaala waa kii yidhi waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu islaamnimo la-aan qofkii diin kaliya xadaydaya laga aqbali maayo waxaa la isweydiiye laakiin nimaan islaamnimo ku tukanaya haddaad aragta maxaa dhihi wuu islaamay salaad dhexdeedu ku islaamay oo see ugu islaamay markuu atixiyaadsado ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadun rasuululahi soo dhihi maayo markuu islaamaya muxuu dhihi lahaa walidaalika salaad ninkii tukada dhexdeeda markuu marayo tashahudkaa uu maray buu islaami waa xukmu islaam la siin salaadii markii laga baxan islaam ma ahayn hadduu yihaahdo <laughs> waad ciyaari baa laleeyahay ama salaadaha iyo cibaadaadka wad ama xukmu riddaan kugu xukumaynaa iyo salaad taariku salaad qoortaa lagu dheeray beri kama tegi karti horta xarigga u damci soo gale markuu soo galay xaji waa dhex fadhidaaye meelaad ka noqoto ma joogtide hawsha sii dhammaystira waa u aadaamay waa masalatuaadaan oo kaleeto nin gaal ahaabaa yidhi waan aadaami ee ka taga waxaa la leeyahay orod aadaan waa yahay annagu adankay dib baan kaga ceshan doonaaye ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamada rasuul shahaadateynkii waa qaray soo maaha salaada tukada la xaaji yani islaam ma ahayne haddaad shahaadadaad ku islaamta haddii kale xad baa lagaa fulin meelaad ka noqoto ma joogtid sababa kumaadan dhawaaqin soo laguma maqlaynin shahaadateynka markaad ku dhawaaqday horay cibaadaadkii kale u samey haddii kale maxkamadaa lagu geyna d haddaan samayna daacadiga ahayn daacadnimada adiga rabbigaaba idiin taallaayo kaala xisaabtamiye annaga axkaamtii diintoo laga tegay daahirka ma arki karo safka galwalyaa qabso si fiican safka u gal de laakiin waa xukm lislaam iyo sayf lislaam markay taagan tahay bay arrintaas si fiican wax u qaban kartaa saas darteed ninka majnuunkaana kamaba guntantaba laakiin ninka ilmaha sabiga ah hadduu tamyiiz gaaray waajib kuma ah lakin way ka asixi muruu awlaadakum bisalaati wa abnaau sabcin baa layidhi wadribuuhum calayha wahuwa abnaau cashrin saloon tobanna ku garaaca markuu tukan waayo toddobada tukada tukadhaha saa darteed sabiga mumayiiskaa salaadu way ka asixi labadan kale laakiin kama asaxdo nacam wsalawaatu almasnuunaatu wsalawaatu salaadaha almasnuunaatu ee la sunneeyey khamsun shan weeye salaadaha sunnada waaweyna shan salaadood weeye labada ugu horeysa alciidaani labada ciidood salaadaha la tukado weeye wa ciidu ulfitri iyo ciid uladxaa ah waalkusuufaani labada madoobaad weeye kan qoraxda iyo kan dayaxa waalistisqaa'u salaada roobdoonta loo tukada weeye shantan waxay fuqahada shaaficiyada iyo jamhuurulfuqahaa say u badan yihiinba ay leeyihiin waa wada sunan inta onugahay wax khilaafoo saasa sunanimada salaatulistisqaa kama taagna inay sunno tahay laakiin ciidaha iyo labada madoobaad inay sunno yihiin muran badan baa ka jira mid walba baab bay ku iman doontaaye inshaa allahu tacaala meeshoodaan kaga hadli doonaa haddii alla yidhaahdo shantan waxa uu gaarka uga soo dhigay salaadaha sunankaa waa badan yihiine waa salaadaha ay habboon tahay nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam weligii aanu si aan si ahayn u samaynin jamaaca la-aan salaadaha waa salaad jamaaca leh oo keligood salaado madax bannaan oo taagan ah salaadahan madax bannaan ee taagan ee weligii nabigu jamaaca la-aan aanu tukan sifaadka ay wadaagaan culimmada qaarkoodna qaybo kamida waa waajib ay yidhaahdeen buu halkan ku keenay mualifku raximah allahu tacaala laakiin faahfaahinteeda abwaabteeda markaan ugu tagno baan mawaajib baa mise waa sunno siday fuqahadan sheegeen wax ka tilmaamin doonaa adilada kala duwan haddii alla yidhahdo wasunanu salaadaha sunanka ah attaabicatu raacsan lilfaraa'idi faraa'idka raacsan sabcata cashara rakcatan toddobiyo toban ragcadood weeye salaadaha la tukado ee sunanka ah ee rawaatibta la yidhaahdo ee shanta salaado ee faradkaa ama ka horeeya ama ka dambeeya bay laba qaybood ka dhigeen qayb sunna qayb mu-akada la yidhaahdo la adkeeyey iyo qayb hayru mu-akada la yidhaahdoon la adkaynin qaybta la adkeeyey waxay dhaheen waa toddobiyo toban ragcadood qaybta aan la adkaynna waxaan filayaa inay tahay ilaa labiyo toban ragcadood say iyagu yidhaahdaan ama waa iska sideed ragcadood kuwa casarka haddii laga reebo wuxuu yihi ragcata alfajri labada ragcadood ee fajarka iyo salaada subax ka horeeya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen labada ragcadood ee ugu dadaal badan yahay wixii sunna weligiina kama tegin fii safarin walaa xadarin safar iyo nagaaditoona kama tegin laakiin suranka salaadaha raacsan ee kale safarta kuma tukan jirin sida ibnu cumar ka sugan radia allahu canhu wa waana aad buuna u ammaanay oo wuxuu yihi racata alfajri khayru min addunya wamaa fiiha labadaa ragcadood ee salaadsuba ka horeeya yaa adduunyadu waxa ku jiroo dhan ka khayr badan labadaa ha lagu dadaalo waxaana sunnaa marka la tukanaya in lagu aqriyo ragcadda hore faatixada kadib qul yaa ayuha alkaafiruun ragcadda dambena faatixada kadib qul huwa allaahu axadun ama ragcadda hore in lagu akriyo suuradde waa ku waday in ragcadihii imadii goor la tukanayey in la xasuusnaado soo mahay ragcadda hore maxaa sunaa in lagu akriyo qul yaa ahla اkitaabi tacaalo ragcadda labaadna taana waa sunno quluu aamanaa in lagu akriyo wa arbacun afarna qabla duhri duhurka ay ka horeeyaan wa ragcataane laba ragcadoodna bacdahu way ka dambeeyaan duhurkii haddaba lix baa ku lamaan afar hore iyo laba dambe waana bukhaariyo wuxuu leeyahay caaisho kaana laa yadacu arbacan qabla duhri labada afartaa ragcadood kama tegi jirin iyo labada subaxa ka horeeya mararka qaarkoodna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tukan jiray duhurka kadibna laba ragcadood buu tukan jiray bay yidhaahdeen oo nabigu alai sala slam ragcadihiisii markii la tirinayo warakcatayni bacda duhri muakad wey waxaa sugan afar in laga dhiga duhurka kadib xadiidka ibnu xabiiba nabigu yidhi qofkii xamxifdiya ee joogteeya afar duhurka ka horeysa iyo afar ka dambaysa ilaahay naarta jirkiisa waa ka xaaraantinimaynaya wax buryana aan la iman baa meesha ku lamaan laakiin haddaad tidhaahda anu duhurkaba tukan maaya afarta iyo baan tukani naarna ay taaban mayso warkaa war socon maaha wixii kale laga rabayna la yimaada wixii kalena iska ilaaliya fadligeedaa lagu tilmaamayaa haddaba halkan kuwaan mu-akadka ahayn laba dumur ka dambaysaa kaaga soo baxday laba dheh kuwii kalena tirso oo sideed baad maraysaa lix duhurka ku lamaan oo afar hore iyo laba dambe iyo labadii fajarka wa arbacun afar qabla alcasri casarka ka horeeya waa xadiidkii tirmidi wariye ibnu cumare raxima allaahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan afar buu casarka ka hor ninkii tukada naxariistii alla allaha siiya buu nabig alai salaam afar markii lagu daray sideeddii waa labiyo toban wa rakcataani laba oo bacda almagribi ka dambeeya iyagana sunno wey labadaa bacda almaqrib ka dambeeya sunanimadoodana nabiga calay sl in badan ka sugan tahay inuu tukan jiray oo ragcatain bacda almaqribi inta badan gurigiisa uu ku tukan jiray waa saxiixeynka iyana waxaa sunnaha ah in lagu akriyo ragcadda horena qul yaa ayuha alkaafiruun rakcadda labaadna qul huwa allaahu axadun faatixada kadib waana xadiiday sunankii kayrkood wariyeenoo ibnu mascuud iyo ibnu cabaasba laga wariyey ibnu mascuud wuxuu leeyahay waxaa nabiga ark maqlay maa uxsii in aanan tira koobi karin isagoo labada ragcadood ee maqribka ka dambeeya iyo labada subaxa ka horeeya ku akrinaya qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allaahu axadun ku akrinaya in aanan tira koobi karin baan arkay buu leeyahay nabiga sala allahu alah alih wasalam xadiidkaasoo saxiixii wuxuu tilmaamayaa wixii lagu aqrii lahaa halkaa waxaan ka tagnay iyadana oon mu-akad ahayn rakcataani qabla almaqribi laba ragcadood oo maqribka ka horeeya oy saxiixa ku taallo fii saxiixi albukhaariyi inuu nebigu yidhi salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi liman shaa maqribka ka hor tukada maqribka ka hor tukada maqribka ka hor tukada kadib buu xiri liman shaaa qofkii doona see waajib loo moodin walidaalika imaamu nawowi muakadaadka inaan shaaficiyadu ku darin darteed baa fii matni minhaaj markuu marayey buu labada ragcadood wuxuu yihi wa fi saxiixi almru bihimaa in lays amraa ku soo aroortay labada ragcadood wa alaaun saddexna intii hore labiyo tobankii laba lagu daray waa afar iyo toban afar iyo tobankaas wa alaaun saddexna bacda alcishaa'i cishahay ka dambeeyaan yuutiru wuxuu watar ka dhiganayaa ku watrayaa biwaaxidatin hal minhunna saddexdaa ka mida watarkiibuu ka dhiganayaa laakiin raatibada salaada la socotaay halkaa waa un laba saddexdan haddii